bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siirati rasuul lilxaafid ibni kaiir raximahu اllahu tacaala waxaan joognay ama waxaan ka soo hadalnay magaca rasuulka nasabka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyiga iyo sida loogu waxyooday iyo meeshii waxyiga uu kula soo degay iyo dacwadii inuu la jahray dabadeed dhibaatada iyo cudwaankii mushrikiinta inuu batay oo cid allaale ciddii rasuulka rumaysay la imtixaanay oo dad badanna aad loo dhibay oo aan cashiiro iyo qabiil xooggan aan ku lahayn meelahaas bilaal iyo kale iyo raggii la midka ahaa abuubakarna inuu bilaabay inuu xoreeyo abuubakarna inuu bilaabay inuu dadka addoommada a ah gato uu xoreeyo si ay markaa yacnii islaamnimadooda xor ugu noqdaan ugu ahaadaan oo sidaa meeshaas ayaan marka maraynay alhijratu ila alxabasha hijradii loo hijrooday alxabasha alxabasha marka la yidhaahdo waa dhulkan yeman ama badda cas wixii ka soo rogmado dhulkan yacnii yeman ama badda cas wixii ka soo rogmado oo dhankan hoose soo aado waa marka la tacriifinayo ama la qeexayo bilaadulxabasha waa baxrulqulsum oo badda cas loo yaqaano magacaasa la dhihi jiray awal baxru bayna baxri alaxmar waa waxaa weeyaan bilaadu zinji inta udhaxayso bilaadu zinji marka waa dhulkan kan afrikaanka ah ee zunuujta ah kenya iyo wixii ka bilowda waa xagga kasii jiro bilaadan marka ama bilaadulxabasha marka la qeexayo beled ahaan waa badda cas wixii ka soo rogmado bilowga afka hore ee bilaadu ifriiqiya bilaadu zinji kutubaha marka bilaadu ifriiqiya marka la leeyahay ifriiqiya iyagu waxay dhahaan dhulkan tuunis iyo afrikadan galbeed yacni waxaan ujeeda afrikadan waqooyi ama bilaadulmaqrib ayaa kutubaha ifriiqiyada ah ku aragto dhulkaas waayo tuunis iyo dhulkaa wixii libiya iyo ayaa ifriiqiya la yidhaahdaa dhulkan kaloo hoose oo afrikaanku uu degana oo aan islaamku ku faafin saas uunan ugu faafinna bilaadu zinjiya la yidhaahdaa marka ardulxabasha mowqiceedu wuxuu noqonayaa dhulkan marka badda cas iyo inta afaafka hore ee bilaadu zinji inta u udhexayso marka dalal badan baa soo gelaayo oo yacnii ay wadankan marka hadda etoobiya la yidhaahdo iyo eritreya iyo soomaalida iyo waxaasoo dhan waa soo wada wadagelayaan beled ahaan marka loo sheegaayo dad ahaan marka loo sheegayana alxabashatu xabasha waxaa la yidhaahdaa kuwa nasaarada ah dadka muslimiinta bilaadan dega xabasho lama dhaho ama waxaa la yidhaahdaa azayaalica zayliciyiin waa la dhahaa ama yacnii muslim yacnii muslimiin in lagu sheego iyo laakiin beled beled ahaantu waa sidaas dad ahaantuna xabasho waxaa lagu idlaaqaa dadkaas gaalada ah ayb walidaalika yacnii dadka muslimiinta ee dhulkan degan xabasho lama dhihi karo ayb bilaad ahaan ama beledku waa taas aan sheegnay iyadana dhulkaas marka alxabasha ayaa loo hijrooday hijradii ugu horreysay oo dadka muslimiinta ay u hijroodaan halkaasay ahayd hijratulxabasha laba jeeray dhacday laba jeer ayay dhacday markii ugu horreysay waxay dhacday bishii rajab sanadku markuu ahaa sanadkii shanaad ee bictada laga bilaabay markii nebiga la soo saaray shan sano kadib ayaa waxaa loo hijrooday xabasha dhulkaa la aaday waa tii koowaad ee ugu horreysay bishii rajab sanadii shanaad ee bicada qofkii ugu horeeye dadkii ugu horreeyo hijradaa tegeyna koo iyo toban nin bay ahaayeen iyo afar naagood warar ku dhowdhow wararkaasna kutub siira way sheegeen kutubta si siirada iyo ka hadasho lug ayay ku baxeen ilaa iyo badda ayay lugeeyeen saaxilka badda markii ay tageenna doon ayay kiraysteen nisfu diinaar ayay ku kiraysteen sida alxaafid ibnu xajar uu sheegaayo sidaasay marka ku baxeen taasuu marka ka hadlayaa qaybteeda labaad ama yacnii hijratulxabasha athaaniya iyadu waxay dhacday markii xisaarka iyo dhibaatada reer beni haashim iyo reer beni benilmutalib la geliyey oo laba sano ay cunaqabateynta ku jireen kadib cunaqabateyntii la baabi'iyey oo la ibdaaliyey kabacdi markaa ayaa waxay maqleen dadkii u hijrooday ardulxabasha waxay maqleen reer maka way soo islaameen oo maka waa islaamkii baa laga qaatay maqleen dib bay ugu soo laabteen markay arkeen haddana waxay arkeen xaaladiiyo sidii un ah haddana dib bay u laabteen oo waxay u laabteen xabashadii waa markii labaad alhijratu alxabasha athaaniya taa la yidhaahdaa marka sideeda horena inay xabasho u hijroodaan nebigaa u ishaaray oo waxa uu yidhi inna haahunaa fi lxabashati melikan laa yudlamu cindahu axadun meeshan waxaa joogu yidhi dhulkan xabashada nin boqor ah oo aan agtiisa dadka lagu dulminin ka-annahu marka inuu u ishaaray markii dhibaatadu ay badatay way baxeen marka ninkii ka talin jiray waxaa la dhihi jiray asxama magaciisu wuxuu ahaa asxama najaashi waa laqab ama yacnii waa waxaa weeyaan qof allaale qofkii xabasho ka taliyo ayaa waxaa la dhihi jiray najaashi marka najaashi magac ma aha waa madaxweyne camal waayo sida loo dhaho ayb magaciisu waxaa la dhihi jiray asxama marka isagu nin diintaas nasaarada haysto ahaa dacwadii markay u timidna waa rumeeyey laakiin dadkiisaa dad aad u qaab daran ahaa wuu ka cabsaday walidaalika salaadaha xataa ma tukan jirin ilaa khufyatan soo isqarinaayo unbuu tukan jiray inay dilaan ayuu ka cabsanaayey aduu siyaabahaasuu ku dhintay markuu dhintay sanadii sagaalaada ahayd hijriyada sanadii sagaalaad buu dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa loo waxyooday inuu dhintay najaashi saxaabadii buu jamciyey hala tukado janaasaha lagu tukada buu yidhi sanadii sagaalaad baa janaaso lagu tukaday taana waxay caddaysay inuu islaamnimo ku dhintay mar haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku tukaday qaala alxaafid ibnu katiir raximahu llahu tacaala hijraduna dabcan macnay leedahay alhijratu waxaa la yidhaahdaa alintiqaalu min baladi alkufri ilaa baladi alislaam daarulkufri qofka inuu ka soo guuro uu ka tago oo uu daarulislaam yimaado isagoo diintiisa markaas la cararayo ayb xaqiiqada hijraduna waxay tahay wixii ilaahay kaa reebay ood ka hijrooto oo xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa walmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu muhaajir waxaa la yidhaahdaa ninkii ka tago oo iskaga hijroodo wixii ilaahay ka reebay hijrada xaqiiqadeeda sidaas waa wuxuu ilaahay kaa reeba inaad ka dheeraato amaa in beled gaala laga soo tago beled islaam la yimaado macnahaas ayuu kugu kaalmaynaa ilaa dunuubtii iyo macaasidii iyo iyo waajibkii oon la gudan karin iyo ayaad ka imaanaysaa waajibkaagiioo dad muslimiina ku dhex gudato macruufkii ood muslimiinta farto adiga lagu faro wanaag fara badan baa marka imaanaayo waa marka hijratu alabdaan iyo hijratu alquluub ayaa la kala yidhaahdaa lquluub ayaa asal ah qofka qalbigiisa inuu macaasida kala hijroodo badankiina iyo jirkiina uu raacayaa markaas hijratul abdaan iyadu waa midda qofka uu faaruqaayo dhulkan dhul kale uu imaanaayo dayib marka labada hijrana waa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu watacaala aaduu dadka ugu tirtirsiiyey dadkuna marka hijradu mas'aladeeda xukunkeeda fiqhiga saddex noocay ku yihiin dadka qof diintiisii aan xor u ahay inuu ku dhaqmi karin meesha uu joogo awoodna u leh inuu hijroodo qaadirun cala alhijra walaa yastadiicu an yacmala calaa diinihi diinkiisa inuu ku camal falana ma awoodo qofkaas hijradu waajibay ku tahay haddii uu soo hijroon waayana waa dembaabayaa hadduu ku dhinto beledka noocaas ahna waa asoo aafim oo dembaabayu dhintay xadiid nabiga calayhi salaatu wasalaam laga warinayana wuxuu leeyahay qofka gaalka ah beledkii uu ku soo islaamay hadduunan ka soo hijroonin camal loo aqbalaayo ma jiro <clears throat> waa xadiid saxiixa oo sheekh ilalbani silsilat alxadiidi saxiixa uu ku saxiix yeelay ee macnihiisuna uu tusaayo zajri iyo dar-aad yacni yacni arrintaa inay aada u daran tahay haddaanba gaalkii dhulkii uu ku dhashay markuu islaamo kadib aan loo oggolayn yacnii inuu sii joogo oo camal aan loo aqbalaynin khatar weeyaan marka shanigeeda midaan meesha ku dhalanin waaba khatar xaalkiisu ayib kaas nooca hore kaas waayo xukunkiisu waa qof awoodo diintiina aan waajibkii islaamka aan ka bixi karin xaaraanta aan ka dheeraan karin diintiisii xor uma aha waana awooda inuu ka tago waajibay ku tahay hijradu nooca labaad culammadu waxay yidhaahdeen waa qof awoodo inuu diintiisi ku dhaqmo waa xornimo uu diinka kula dhaqmo waa haystaa beledka uu joogo beled islaam ma ahan laakiin qofka inuu ka soo tago oo dadka muslimiinta uu buuxiyo uu badiyo oo caqligiisa iyo cilmigiisa uga faa'iideeyo ayaa u wanaagsan hijraduna qofkaa waxay u tahay mustaxabbun mustaxabatun weeyaan nooca saddexaad waxaa weeyaan qof aan diinkiisii ku dhaqmi karin xiilad ou ku soo tago ama awood ou ku tagana aan haynin qudro aan lahayn qofkaas isagaa marka waxaa weeyaan waa macduuf inta uu sidaas yahay waana kuwa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala ila almustadcafiina min alrijaali waannisaai wاlwildaani laa yastadiicuuna xiilaة walaa yahtaduuna sabiila faulaa'ika casa allahu an yacfuwa canhum wa kaana allahu cafuwa gafuuraa kuwaas waa kuwii la dhaafay waayo qolada horena ilaahay wuxuu yidhi ee ayagu ayagoo awoodo soo tegi waayey ayagoo adduunyadooda raadinaayo adduunyo badan raadinaayo darteed ama ilmaha iyo naagaha raalligelinaayo kuwaas iyaga waxaa u yimid ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunaa mustadcafiina fi lardi qaaluu alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha iyaga unbaa yidhi waana la daciifsan ayagaa isu keenay laakiin waa awoodeen dhulkii ilaahay waasacaa inay meel kale ka aadaan ayb iyagoo awooda ayay yeeli waayeen kuwaas marka ilaahay wuxuu yidhi alam takun ardullaahi waasica fatuhaajiruu fiiha fa faulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaa'at masiira weliba aayadda sababu nusuulkeedu wuxuu ahaa markii beder maalintii beder la joogay ayaa gaaladu ay dad soo qasbeen ayaga dhex deganaa markaasay safkii keeneen dagaalka warmihii muslimiinta ku dhacay dadkaas muslimiintii waa ka xumaadeen dad muslimiin oo lasoo qasbay warmahoodii ku dhacay markaasaan loo cudur daarin diyana aan la siinin aayaddaanna marka ay soo degtay ayb xaafid ibnu katiirna aad uu aayaddan u fasirayaa hijradu marka xukunkeeda dadka marka loo fiiriya saddexdaas qaybood weligeedna hijradu waa daa'im waa joogto xadiidkii nabiga waxuu ahaa hijrada iyo jihaadkuba yacnii inay weligood soconayaan in allaale inta laba daare ay kala jirto waqti ay hijradu marka istaagaysa ma jirto nacam laa tanqadicu alhijratu xataa tanqadica atawba hijradu ma goyayso ilaa towbadu ka go-do walaa tanqadicu atawba towbaduna ma dhammaanayso ma goyayso xataa tatluca ashamsu min maqribiha ilaa ay qoraxda ka soo baxdo meesha ay u dhacdo qofku isagoo awoodo haddii marka meel diintiisa uunan ku haysan karin dhex joogo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka beri noqday ayb nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ka beri noqday qofkaas ayb axaadiidtaas marka waxay u dhacaysaa ibnu xajar sida uu yidhi dadka awoodo diinna aan markaa haysa diintoodana aan xor u ahayn ayb dalalka gaalada maanta dadka muslimiinta u badan yihiin diinta in lagula dhaqmo ama qofku uu diintiisa xorma u yahay mase uma aha masaladan marka haddii aan taas marka waaqacaas ku dabaqno waxaan ogsoonnahay inuusan xor u ahayn xor uma ahan sababtoo ah haddii isagu uu dhinto sidii la doonaa laga yeelaa xukunka ku socdana ama xukunka isaga ku fulaayo waa xukunka gaalada ku fulaayo midda saddexaad waxay tahay ilmaha uu dhalay iyo xaaska uu qabana waxaa weeyaan waxay qasab ku yihiin ama isaga yacni markaa uu mulsam ku yahay inuusa tarbiyeysan karin oo uusan yacni towxiidkii iyo waxyaabahaas hadday iyagu markaas aanay rabin isaga wax uu ku leeyahay oo yacni markaa awood ah ama yacni mas-uuliyad tarbiya ma laha dayib gaaladii iyo muslimiintii inay isnacaan waa la diiday nacam oo dadka waxaa weeyaan meesha iskula nool waxaa mulsam looga dhigay inuusan muuji karin ama sheegi karin ama xataa yacni wax isnacayb la yidhaah inaan la ogolayn isnacaybka gaalada iyo muslimiinta ka dhexeeyana shay caqiide ah oo waa min muqtadayaati laa ilaha illa bay ka mid tahay intaas marka haddaanu qofka uusan xor u ahayn yacni diintayda xoraan u ah masaajidkan ku tukadaa aniga ninka weyn ah keliya ma aha iskoolka uu cunug ilmuhu ilmaha yareer ay tegaayaan diimaha dhanaa loo dhigaa kirishtaankii yahuudiyadii islaamkii mid walbaa waxbaa looga dhigdhigaya waxaana la baraa in diimahaasoo dhan inay isu dul qaataan inay tahay oy isjeclaadaan oynan ynan isnicin ayb taas iskoolka noocaaso ilmogeysigiisa ayaaba culummada kufri waaye ay dhaheenba qaarkood fataawona ay ka soo saareen ayb qofkiina marka waxaa weeyaan cunugu lix markuu gaaro wuxuu ku qasban yahay qaanuunku inuu iskool geeyey marka waxyaabahaasoo dhan marka la fiiriyo waa wax aslu diin taabanaayo oo aan la dhihi karin marka waxaani diinta in lagu haysto maadaama aan xor u nahay masaajid laga dhisi karo laa ba'sa dhismo masaajid keliya maaha waxa laysku hayo waa asalkii diinto adiga iyo ilmahaagii kugu kugu tacalluqo wa ayb marka taasoo kale ma ma noqonayso qeybka koowaadee gelaya waa meelaan diin lagu haysan karin qofkii awoodo marka isagu marka inuu dhex deganaado iskaga joogo iskaga noolaado looma ogola xukunka sharciga taasuu noqona kii asagu marka de lugta ka xiran oon awood u lahayn walacalla in marka meeshaas aayadahan kale marka iyo ay wax soo galgalaan <coughs> hijradu marka macaanidaas ama muqadamadaasaan ka hormarinayna ibnu lqayim kitaabu leeyahay la yihaa arisaala taabukiya ama zaad lmuhaajir hijrada uga hadlaa qofkii marka fiirfiirin karaa ha fiirfiiriyo falama ishtada albalaau qaala alxaafid ibnu katiir raximah اllah falama ishtada albalaa'u baladii markay darnaatay adina allaahu subxaanahu ilaahay wuxuu idmay lahum asxaabtii ama mu'miniintii uu u idmay fi lhijrati hijro ilaa ardi alxabasha loo hijroodo dhulka xabashada wahiya ardulxabashana fii fii garbiyi maka maka galbeedkeeda way galbeedka maka way bayna albeladayni labada beled waxaa u dhaxeeya saxaari suudaan suudaan saxaarideeda u dhaxayso ayb waalbaxri iyo baddii alaakhidi qaba ka imaanaysay min alyamani yaman ila alqulsumi xagga aadaysa marka qulzum meeshaa leeyahay ayb waa baddan caswa badda yaman ka imaanayso qulsum tegaysa baxrulqulsum waa baxri laxmarka badda cas hadda waxaa loo yaqaano oo soomaalida laftirkeeda qaybo badan ka marto waa marka galbeedka mako saxraha saxaraha suudaana u dhaxeeyo baddaanuuna saaran yahay marka oo la yidhaahdo baxrulqulsum fa kaana awala man kharaja faaran bidiinihi ila alxabasha fa kaana cuhmaanu bnu cafaan radia allaahu canhu wuxuu ahaa awala man kharaja qofkii ugu horreeyo baxay faaran bidiinihi isagoo diintiisa la cararaayo ila alxabashati xabasho u baxay oo aaday wa macahu iyadoo ay la jirtay zawjatuhu xaaskiisii ruqayatu ahayd bintu rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam gabadhii rasuulka wa tabicahu nnaasu dadkiina way raaceen cuhmaan baa ugu horreeyey wax hijroodo xaggaa aado wa qiila waxaa la yidhi bal awalu man haajara qofkii ugu horreeye u hijrooday ilaa ardi alxabasha abuu xaatib ibni camri ibni cabdishams ibni cabdiwud ibni nasr ibni maalik ayuu ahaa uma kharaja waxaa baxay jacfar bnu abi aalib baa baxay iyo wa jamaacaatun jamaacaat radia allaahu canhum waardaahum fakaanuu waxay ahaayeen nayifan wa amaaniina rajulan siddeetan iyo dhowr nin bay noqdeen markii dambe ayb markii hore kow iyo toban meelahaasay ku baxeen cusmaan uu ugu horreeyey ayb qofkii ugu horreeyey marka cusmaan iyo ruqaya iyay ahaayeen caaskiisii nebiga gabadhiisiina ahayd ayb ibnu isxaaq wuxuu tiriyey dadkii hijratulxabasho hore baxay cusmaan kow cabdiraxmaan bin cawf labo zubayr ibnulcawaam saddex abuu xudayfa abu xudayfa ibnu cutba waa yacnii ninkii saalim mowla abi xudayfa mawlihiisa ahaa ayb muscab bnu cumayr abuu salamata bni cabdilasad waa umu salama ninkeedii waa ka dhintay marka intaanu nebiga guursanin ka hor cuhmaan bnu madcuun caamir bnu rabiica suhayl ibnu baydaa abuu sabra ibnu ibnu arham alcaamiri wa yuqaalu ninkan booskiisa xaadib ibna camrinna waa la sheegay aduu tobankaa nin ayaa raggii ugu horreeyo baxay nimankaasay ahaayeen ayb sababkay u baxaanna nebiga wuxuu sheegay nin boqor aan dadka dul agtiisa lagu dulminin inuu halkaa jiro ayna aadaan ayb dadka qaarkood marka iyadana halkan marka dad baa aada fahamkeeda u qaldo oo waxay yidhaahdaan gaaladan hadda joogto iyo dadkan hadda <clears throat> yacnii qofka waxaa laga yaabaa dowladaha muslimiinta dhexdooda ama waddankiisiibaa dhibaata ku qabanaysaa oo dad muslimiina ah dhibaayo ama dowladihii muslimiintiibaaba dowlado qaab daran ah oo iyagu dadka cadaadiyo oo diinta dadka ku eriyo oo dadka ku dhibo markaasuu wuxuu leeyahay xornimo iyo dimuqraadiyadoo dhanba yurub iyo amerikay taallaa markaasuu wuxuu leeyahay rasuulkiiba waa kana markay kufaarumo ka dhibeen dadkii muslimiinta ahaa wuxuu yidhi ordaha nin aan dad agtiisa lagu dulmininoo najaashi la yidhaahdaa jire ordaha halkaas aada <coughs> dadkan marka waxay leeyihiin bimansilati najaashi oo kale ayb ee kuwan marka najaashi oo kale maan kuwan kuwa islaamka la dirira iyaga waayaba madaxdaas marka xun ee dadka dhibtaana iyaga xaggoodayba ka socdaanba oo iyagaa dadka usoo doorto iyagaa dadka u keeno iyagaa dadka usoo hormariyo calaaqaadna laleh marka kii aad ka cararaysay aabbihiis haddaad macnaha aad ka raadiso xornimo waa dhibaato kale ayb marka qofka inuu dhulkiisa iskaga sabro walacala allah an yugayira alxaal ilahay inuu axwaasha dooriyaa laga yaabaa taasa u khayr badan nacam ayb kuwan iyo najaashina farqi baa u dhexeeyo kuwan iyagaaba dadka dulmiyo najaashi laakiin dadka ma dulmin jirin wuxuu yidhi marka waqad dakara moxamed bnu isxaaq wuxuu sheegay moxamed bnu isxaaq waa saaxibu siyara saaxibu lmaqaazi fii jumlati man haajara dadkii hijrooday ilaa ardi alxabasha u hijrooday abaa muusa alashcariyi buu ku daray cabdallaahi bni qays wamaa adrii ma ogi buu yidhi ibnu kaiir maa xamalahu calaa haada waxa ku xambaaray arrintan fa inna haada kan amrun daahirun arrin muuqdo waaye laa yakfaa aan ka qarsoonaanaynin calaa man huwa duunahu qof ibnu isxaaq ka hooseeyo xagga fii haada sha'ni cilmigan uga hooseeyo yacni arrin qof isaga ka liita xagga cilmiga uga hooseeyo arrin uu fahmi kara waayuu leeyahay sababta uu abuu muusa alashcari ugu daray dadkii hijratulxabasha aluulaa aaday waaba la yaabanhay buu le ibnu kaiir meeshan laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay abuu muusa waa soo tegey maka ayuu yimid maka markii uu yimid dabcan uu islaamay ayuu laabtayo ardulxabashu u socday hijrada inuu wax ka galow damcay yeman ayaa jidkiisu noqday isaguna awal barraar yemanuu ahaa yeman ayuu ku laabtay ayuu yacni jidkiisi isagoo ah halkaa ayaa marka uu ku hakaday oo uu joogay dabadeed markii uu is yidhi dhankaa iyo jacfar iyo xaggooda aad yani maka inuu kusoo laabto damcan ujeedaa yeman inuu ka laabto isagoon weli ardulxabasho tegin inuu maka ku u damcay doontii marka uu soo raacay ayaa dabayl intay ku kacday ayay xaggan iyo ardulxabasho usoo leexisay sidaasuu ku yimid marka oo jacfar bnu abi daalib iyay markii dambe isla yimaadeen ba isla soo laabteen marka isaga wuxuu ka wadaa maahan marka jacfa eh, eh, abuu muusa alashcari dadkii maka ka tegoo toos u aaday ardulxabasha ma uunan ahayn ayb laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay kownuhu uu marka isagoo halkaa rabo uu yaman ku laabtay yaman uu ku leexday yaa waxay ka dhigan tahay inuu soo aaday un meeshaas markan ab noocaas oo kale yaa loo jamcinayaa buu leeyahay calaa kulli xaal sida ibnu kaiir sheegaya ma muuqato wax abuu muusa alashcari loogu daro raggan hore ayb fa ina haadaa amrun daahirun weeyaan laa yakfaa calaa man qof aan ka qarsoonaanaynin huwa duunahu isaga ka hooseeya fii hada shani uga hooseeyo waqad ankara dalika calayhi waxaa ku inkiray arrinkaa alwaaqidiyu waaqidi ayaa ku inkiray nin siirada aada u yaqaano ah xagga xadiidkana daciifka oo mutaham ah laakiin cilmigan siirada aada u yaqaanay waaqidi waaqidii wou ku inkiray iyo wakayruhu iyo kayrkii oo min ahli lmaqaasi ah wa qaaluu waxay yidhaahdeen ina abaa muusa abuu muusa inamaa haajara min alyamani ila alxabasha abuu muusa alashcari yeman ayuu kasoo hijrooday oo xabasho kasoo soo aadaye waa markay doonta la soo caarisay weliba ee maka kama soo tegin isagay dadkii maka kasoo soo tegey ee xabasho soo aaday kuma jirin isaga ee yemanuu ka soo baxay isaga oo uu xabasho kasoo soo aaday ayb ina abaa muusa abuu muusa inamaa haajara min alyamani ayuu kasoo hijrooday ila alxabashati buu yimid ilaa cindi jacfarin jacfar agtiisa kamaa jaaa daalika sida arrintaa ay ku timid musaraxan bihi iyadoo la caddeeyey fi saxiixi bukhaariga iyo keyrkii lagu caddeeyey min riwaayatihi radia allahu canhu isagoo weliba isaga iska sheekaynayo marka abuu muusa raggii maka ka soo baxay in lagu dara maaha yaman buu isagu kasoo tegey isagoo maka u socdo doontii baa la caarisay dhankan xabashay keentay sidaasuu marka xabasho iskaga soo isaga yimid markii dambena dadkii jacfar la soo noqday waqtigii khaybar meelahaas ayuu soo laabtay ayb fanxaaza almuhaajiruuna ilaa mamlakati asxamata annajaashiy fanxaaza waxay isku koobeen almuhaajiruuna muhaajiriintii ilaa mamlakati asxama asxama najaashi mamlakadiisiibay ay ku soo xoomeen oo iskugu soo urureen annajaashiyi ahaa fa aawaahum wou dumay najaashi waa soo dumay wa akramahum waa maamuusay fa kaanuu waxay ahaadeen cindahu isaga agtiisa aaminiina kuwa aamin ku nabad qabo najaashi agtiisa way ku nabad galeen marka qoladaa marka saxaabadii markay u timid falamaa calimat qurayshun quraysh markay ogaatay bidaalika sidaas kaagaas markay ogaatay rag inay xaggaa ka soo carareen oo dhankan ay yimaadeen oo najaasha xaggiisa ay yimaadeen markay ogaadeen bacatat fii ifrihim raadkoodii waxay ku soo direen cabdallaahi bna abi rabiica iyo wa camra bna alcaas ayay soo direen erge ka soo dhigeen bihadaayaa bay la soo direen hadiyado wa tuxafin iyo hadiyado qaali ah min bilaadihim beledkoodii markaa ay ka keeneen ila najaashiyi ay u keeneen liyaruddahum soo ugu soo celiyo calayhim iyaga korkooda ugu soo celiyo nimankan annagay naga baxsadeen waa dadkeennaya soo celiyo soo dhiibkaan si ay u yidhaahdaan fa abaa daalika waa ka diiday fa abaa wuu diiday najaashi daalika kaadaas calayhim iyaga korkooda waa ku diiday wa tashafacuu way ku ergeysteen ilayhi isaga xaggiisa bilquwaadi hogaamiyeyaalkii min jundihi najaashi ciidamadiisa ka mid ahaa taliyayaalkii ciidamada ayay marka war noo ergeeya oo ninkan boqorkiina nagala hadlay dhaheen watashafacuu marka way ergeysteen waxay ku ergeysteen ilayhi ila najaashiyi najaashi xaggiisa bilquwaadi taliyayaalkii hogaamiyeyaalkii min jundihi isaga ciidamadiisa ka mid ahaa falam yujibhum ma uunan ajiibinoo kama yeelin ilaa maa dalabuu waxay dalbeen kama aanu yeelin fa washow ayb way ku dirdireen shaayadu marka waa dirdiridda fa washow way ku dirdireen ilayhi say xaggiisa oo waxay yidhaahdeen inna haa-ulaai kuwaani yaquuluuna waxay dhahayaan fii ciisaa ciise sha'nigiisa waxay ka dhahayaan qowlan cadiiman war aad u weyn yaquuluuna waxay dhahayaan innahu cabdun ciise waa addoon markay yacnii si kale waayeenoo hadaayaadkoodii uu diiday ayay waxay yidhaahdeen nimankan meesha ku yimid ciisay durayaanoo waxay leeyihiin addoon waayay leeyihiin daa'iman marka dadka ahluquluwiga addoonnimadu wax kaley ka fahamsan yihiin ayb waa sax oo nabiyullaahi ciise ilaahay baaba yidhi in huwa ilaa cabdun ancamnaa calayhi wajacalnaahu maalan libanii israa'iil ilaahay baa addoon yidhiba nebi maxamed oo ka fadli badnaana sidoo kale ilaahay baa addoon ku tilmaamo subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xowlah linuriyahu min aayaatina inahu huwa samiicu lbasiir laakiin iyagu waxay u haystaan marka nuqsaan iyo ceeb iyo ay u haystaan ayb nimankani marka waxay leeyihiin innahu cabdun ciisay dhahayaan war weyn bay ka leeyihiino innahu cabdun weeyaan bay dhahayaan fa uxdira almuslimuuna walidaalika marka mar walba saas waay nasaaradan hadda marka kirishtaankan ahluguluwiga ah muslimiinta waxay leeyihiin ma toosna sababtoo ah ciisay caayaan maxaa lagu caayaa haddii la weydiiyo addoon ilaahay waayaad leedihiin addoon ilaahay baa ku sheegaysaan taasay caay u arkaan wahaakadaa dadka owliyada quluwiga ku sameeya iyo saalixiintana haddaad tidhaahdid war owliyadu xaq uma laha in la caabudo ilaahay baa xaq u uleh in la caabudo wuxuu ku leeyahay maya sidaa maahana yacni owliyadaad caynaysaa ku kuleeyahay amaad meel uga dhacaysaa awliyada see loo caya addoomo waayo in la yidha addoon maad dhehaysa ayuu ku leeyahay awliyadu waa bashar waa addoon sidaa ha dhihin ayb kuwaanay isku war yihiin soo maha marka ayb waxay dhibaato leedahay male addoonnimada ilaahay waa ammaan waay qofku hadduu ilaahay addoon u noqo waayo wax xunuu addoon u noqdaa ayb soo ma garanin nebigii ilaahayo timaalihii ugu qiimaha badnayd markii laga hadlaayay addoonnima looga hadlay isagii wuxuu yidhi laa tuduruunii kamaa adrat inasaara bna maryam aniga igu xadgudbinina say nasaarada ciise ugu xadgudbeen oo kale inamaa ana cabdun ani addoonaan ahay faquuluu cabdullaahi warasuuluhu fa uxdira almuslimuuna muslimiintii waa la keenay ilaa majlisihi najaashi majliskiisii baa la keenay wa zaciimuhum hogaamiyahooda ama zaciimkooduna jacfar bnu abi aalib uu yahay radia allaahu canhu markaa jacfar bay ka dhigteen inuu u hadlo ayb dadku markay isku diin yihiin oo isku mabda' yihiin haddii la rabo in gar la galo ama arrin laga hadlo qof inay taladooda u dhiibtaan adiga noo hadal inay yidhaahdaan yay tahay ayb nebigana calayhi salaatu wasalaam asxaabtu wuu baray sidaa inaynan iska kor hadlin daa'iman walidaalika eh, saddex qofood hadday safar gelaayaan hal nin amiirha ka dhigtaan yihi nebiga saddex hadday safrayso hal nin amiirha ka dhigtaan si aynan taladooda u noqonin talo kala tagtay saysa u noqonin marka diintu waxaa weeyaan diin nadaam amrayso waa diin marka dhaaca iyo samci ku dhisan markii ninkii nimankii saddexdii nin ee cabdiraxmaan ibnu sahal iyo xuwayisa iyo muxayisa markay dooneen kii yaraa inuu hadlo nebiga waa ka celiye usug buu yidhi adiga ninka weyn ha hadlo yidhi kabir kabir marka mar walba ama weynaanta ama cilmiga ama yacni sida kale qofka amiirka markaa laga dhigtaya dadku hadlaayay uxdira <clears throat> almuslimuuna muslimiintii ilaa majlisihi najaashi majliskiisii baa la keenay wa zaciimuhum zaciimkooduna jacfar bnu abi aalib uu yahay radia allahu canhu <clears throat> faqaala waxa uu yidhi annagu marka tan waa ku liidanaa dhinacaas <clears throat> dadku yacni markii safar la gelaayana inti isla socoto qof amiir kama dhigtaan kow hadday hadlaayaan dad ujeeddo wadalehna taladooda intay nin u dhiibtaan noo hadal ma dhahaan iskuma kalsoona dad iyaga dhanba marka waxaa weeyaan istuhmaayo markaasaa nin walbaa iyo naag walbaa meeshay ka qaylo dhaaminaysaa qof la maqlaayo marka qofkii wax dhegaysanaya cid uu maqlaya ma leh waxaa laga yaabaa wax saacad loogu dhammay karo sanawaad inay marka ay sugsugaan isaga soo daba laablaabtaan marka taa in inta layska dhaafo wixii isku dana dadkii meel ku wada tukado inay walba yacni hadday dan leeyihiin dad inay intou xil saartaan dadka u hadlaan waxay usoo gooyaanna ay yeelaan markaa wuxuu yidhi fa qaala waxa uu yidhi maa yaquulu haaulaa'i kuwan maxay dhahay maa yaquulu maxay dhahayaan maa yaquulu maxay odhanayaan haaulaa'i kuwan innakum idinku taquuluuna inaad leedihiin fii ciisaa ciise shanigiisa kuwan maxay odhanayaan inaad idinku ciise ka leedihiin yani dadkan waxbay idinka sheegayaan inaad ciise ceebeynaysaan nuqsaaminaysaane bal idinka xaalkiinna ka warrama <clears throat> fatalaa calayhi jacfaru jacfar wuxuu ku aqriyey suurata kaaf haya cayn saad ayuu ku aqriyey suuratu maryam falamaa faraqa markuu dhammeeyey suuraddeeda sidii ciise ku dhashay iyo sidii warkii ugu horreeyey uu yidhi iyo waxaasoo dhan baa ku jirto falamaa faraqa markii uu dhammeeyey akhada najaashiyu najaashi wuxuu qaatay cuudan laan yar oo min alardi dhulkuu ka qaatay xaggeeda fa qaala waxa uu yidhi maa zaada haada calaa maa fi tawraati maa zaada kama uunan badinin haadaa kan calaa maa fi tawraati towraad wixii ku sugnaa kuma uunan darin walaa haada alcuud cuudkan yacni laantan yartaa wax lamida ah, xataa kuma uunan darin ayb fa qaala waxa uu yidhi maa zaada haadaa kan ma uunan siyaadinin calaa maa fi tawraati towraat wixii ku jiray ee shaniga ciise ku saabsanaa waxba kuma uusan darin dheeraadka walaa haada alcuud laantaanna wax lamida ah kuma uunan darin xataa yani laanta waa usoo qaatay yaraan inuu ku tusaaleeyo uma qaala waxa yidhi idhabuu taga fa antum idinku suyuumun kuwa kuwa nabadgalay baa tihiin fa antum idinku suyuumun ay saalimuuna kuwa nabadgalayaa tihiin biardi dhulkayga ku nabadgalay man sabakum qofkii idinka idin caayo harima waa magdhabayaa waa laga argudayaa qofkii idin caayo xataa waa laga argudayasaakuu yidhi markaasuyuum sayuumna waa la wariyey kelima xabashiya weeyaan macnaheedana aaminuuna saalimuuna ayaa laga wadaa sidaabaa marka uu yidhi nimankii marka waa ku daadatay camr bnu lcaas iyo ninkii kale ee lasoo diray wa qaala licamrin wa cabdullaahi wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartay low acdaytumuunii haddaad isiisaan dabran yacnii shinnida keeda labka ah ayaa dabri layihaha min dahabin oo dahab ah yacnii shinni guuraysa wax la egoo dahab haddaad isiisaan yaquulu jabalan min dahab yaquulu wuxuu leeyahay jabalan buur oo min dahabin dahab ah buur dahaba ah haddaad isiisaan maa sallamtuhum ilaykumaa maa sallamtuhum ma aanan dhiibeen iyagu ma dhiibaayo ilaykumaa idinka idiin dhiibi maayo maa sallamtuhum ma dhiibaayo ilaykumaa idinka idiin dhiibi maayo uma amara waa tegey fa ruddat calayhimaa waxaa loo celiyey oo iyagaa lagu celiyey hadaayaahumaa hadiyadahoodii warajacaa way noqdeen maqbuuxayni iyagoo la fool xumeeyey bishari xiibatin xaalad midda ugu shar badan wa aswaihaa ugu xun xaalad middii ugu xumayd bay ku laabteen ay ku tageen qisadii marka waxaa laga qaadanayaa marka qofku meel haddii diinkiisa lagu dhibaa uu joogo oo diinkiisa aanu ku makansan karin inuu u wareego meel uu diintiisa ku haysan karo inuu u wareego ilaahay dhulkiisii waa waasic adduunyada markaa iyo ciriiriga ku noqonayso iyo qaxootinimada iyo uu qofkaasi gelayo inuunan fiirinine raasumaalkiisa uu ilaashanayo diintiisa inuu eego uu fiiriyo yaa laga qaadanaya qof marka dacwadu aynan weli gelin cadaaladna lagu yaqaano ee dadka markaa yacni markaa aan agtiisa lagu dulminayninna inay dadka muslimiinta ku agnoolaan karaan ayb inay ku agnoolaan karaan qof aan diinkii iyo waxba aan dadkii ka dulminaynin ayb waxyaabaha marka waa laga qaadanaya hijraduna waxay kala saartaa dadka xaqiiqatan maxaa yeelay ibnu cabaas wuxuu werinaa ama ibnu cabaas waxaa laga wariyey fii qowlihi tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wa wlaadikum caduwan lakum xaasaskiinna iyo maalkiinna waxaa ka mid a ah, yacni cadow bay idinka idinku yihiin aayaddaas ayaa ibnu cabaas wuxuu yidhi rijaalun aslamuu min ahli makka niman islaamay bay ahaayeen oo reer mako fa araaduu waxay dooneen an ya'tuu nabiya sal alla ly slam inay nebiga u yimaadaan fa abaa aswaajuhum naagihii baa ku dhegeeyoo diiday wa owlaaduhum iyo ilmahooda an yadacuuhum inay ka tagaan an ya'tuu rasuulallah inay rasuulka aadaan sala allahu calayh waali wasalam falamaa atow rasuulalahi sal l slam nebiga markay u yimaadeen markii dambe oo gadaal danbay kasoo hijroodeen wara-aw annaasa dadkii ay arkeen qad faqihuu fiddiin ayagoo diintii fahmay oo bartay ilaa ninkii soo hijrooday nebiguu u yimid diintiibuu ka bartay ninkii laakiin maka iska joogay muxuu fahmayna waxba ma aanu fahmin markay arkeen marka dadkii iyaga saagooda ahayoo diintii fahmay ayay hammuu an yucaaqibuuhum naagihii ilmihii inay garaacaanay dambeen oy ciqaabaan markaasaa aayaddan soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wa caduwan lakum faxdaruuhum ayb oo marka wain tacfuu watasfaxuu watakfiruu yani fain allaha gafuurun raxiim haddaad iska cafisaan dhaaftaan yaa wanaagsan haddii lasoo dhaafayba hijradu marka qofka fiqhigii diinta fahamkeeda cibaadaadkii oo qofkii ducooyinkii yacnii sacadii islaamka oo dhammaa ayuu ku helaa kaan soo hijroonina ciriiri iyo cil unbuu ku jirayaa mar walba ayb faa-iidadaa bay marka leedahay ayb midda dambena wuu keeni doonaa hijradii dambe ee weyneydee madiino loo hijrooday faslun ayb halkan marka waxaa xoogaa iyadana marka intaanan ka bixin hijratulxabasha tii labaad wakhtigii ay dhacday waa sheegnay iyagoo muslimiintii ay xabasho iska joogaan ayaa waxay maqleen xoogaa dhibkii waa fududaaday reer maka waa islaameen oo soo laabteen markay soo laabteen bay haddana arkeen in dhibku sidii uun u jiro dib bay haddana u laabteen hijradii labaad ee hijratul xabasha taasay ahayd waxaa kaloo iyadana in la baraarujiyey mudan dadkan xabashada ah nasaaro waa iyagu waa kirishtaan waxaa ka islaamay iyadoo intaasoo saxaabiya siddeetan ay u hijrootay oo diinkii iyo wanaaggii ay meeshii ku dhex samaynaayeen najaashi iyo nin kale oo najaashi ina adeerkiisa yaa ka islaamay oo riwaayo sunan abi daawuud ku leh xadiidkiisa sunan abi daawuud oo ku jiraa kaas labadoodaa bisaa ka islaameen inta yacni siiradii kutubta lagu sheegay marka niman marka dad iyagu boqorkoodii intuu islaamay wax ka islaama la waayey qof un maahan qof maahan iyo wax lamida oo boqorkoodii uu salaadii iyo la dhuumanayo waxaad dareemaysaa sharta iyo foolxumada iyo xumaanta meesha ay ka gaareen ummadaha kale yacni diintu meelo badan ay gaartay dadkii loo tagaba magaalo marku islaamku uu tagaba intaanu saxaabi iska daayo hal ama laba hadduu tago yaad arkaysaa siddeetan sagaashan boqolaal nin inay soo islaamayso iyaga iyagoo saxaabo u tagtay badan boqorkoodii islaamay yaa haddana islaam nacayb iyo foolxumo iyo yacnii in baatil lagu ad adkaado lagu yaqaanaa ayb walidaalika marka waxaa weeyaan jihaad dalaboo iyaga lagu qaadaana waxba waa ka keeni waaye jihaad dalaboo iyaga lagu qaadaana dacwadii waa u gaari weysay walidaalika saxaabadu halkaas mab dhinacan umaba soo jihaad teginba dhulalkii kale islaamka xagga kale unb mar walba u waasacmaye fuqahada marka islaamka waxay dhahaan jihaadka xabashada lala jihaado waa jihaadu dafci sidiisa badanba iyaga shartooda iyo dagaalkooda iyo weerarkooda in layska difaaco oo sidaas lagula dagaalamo maahane waxba inaan dalab loo aadin abu daawuudna marka sunankiisa uu baabeynaya wuxuu leeyahay baabu nahyi can tahyiiji alxabasha baabba wuxuu ka dhigtay iska reebidda layska reebay xabashada in la kiciyo in la kiciyo iska reebidda layska reebay abuu daawuud sidaasuu baabaystay xadiid xasan abuu marka ku dhigay oo waxauu yidhi utruku lxabashata maa tarakuukum oo nebigu sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi xabashada iska daaya intay idin daynayaan shardi baa ku xiran intay idin daynayaan daaya xadiidkan marka waxaa laga qaatay jihaadka lala galaa inuu jihaadu dafci yahay jihaadu dalab wax ay wax ka soo noqonayaanoo dacwo ay gaaraysa yaa loo sameeyaa oo jihaadu dalabku waa nooc dacwada ka mida waa isagu kuwani waxaa weeyaan hadday dacwo wax ku keenayaan siddeetan saxaabi iyo boqorkoodii oo islaamay bay wax ku keeni waayeen marka waa min ashraari innaas dadka kuwa ugu sharta badan waa ayb dadka marka xulufada ka dhigto kuwaasoo kalena dullinimo unbaa u dambaysa adduunyada qabla yowm alqiyaama intaan la gaarin qiyaamaha intaan la gaarin shartooduna hadda dadku waa garanayaan wax marka bilaadan dadka deganay way fahamsan yihiin oo waa garanayaan <clears throat> taariikhdana waa lagu yaqaanaa shartooda <clears throat> eh, kutub badan baa wax ka qorqortay eh, ninkii alimaam almaqrizi kitaabuu ka qoray in la yidhaha alilmaam biman fii ardi alxabashati min muluuki lislaam maqrizi muluugtii islaamka ee meesha joogjoogi jirtay iyo siday nimankan yacni ku ahaayeen iyo shanigu sidau ahaabuu kitaab ka qoray Eh, ibnu fadlillaahi alcumari <clears throat> oo isaga xoogaa yar ka horreeyeyna masaalikul absaarka kitaabkiisu iyaguna xabashada waxbuu ka qoray badan wax badan buu ka qoray say ahaayeen iyo say wax ku boqraan iyo dadkii muslimiinta ay markaa xukumaayeen say u geli jireen iyo aad buu ka isagana uga warramay calaa kullin marka waa niman marka lu-ama oo aada u foolxun <clears throat> xumaantoodana marka intaas aad ku dareemi kartid dadka kale iyagoon intaaba aan helin ayay magaalooyinka kale dhan la furanayo un hadba markaa islaamka uu gelaya kuwan laakiin sidaasay sidaasay qabaan ayb faslun muqaaacatu qurayshin libani haashim wa bani lmualib quraysh goynta ay gooyeen libani haashim reer bani haashim iyo wa bani lmualib reer bani lmualib bani haashim waxaa la yidhaha ciddii ku abtirsato haashim ibn cabdimanaaf mualibna waxaa weeyaan almualib ibn cabdimanaaf haashim marka nebigaa ku abtirsaday waa soo marnay moxamed ibn cabdillaahi ibn cabdilmualib ibni haashim haashim iyo marka waxaa siman mualib waa isla dhasheen haashim iyo mualib mualibkan cabdulmualib ma aha cabdulmualib adeerkiisu haashim iyo mualib baa wada dhashay ayb quraysh baa marka waxay go-aan ku gaareen reer bani haashim iyo reer bani in xiriirka loo jaro baahi iyo abaar intay dhadhamiyaan ay markaa nebiga soo dhiibaan say marka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam usoo gacangeliyaan ayaa cunaqabatayn iyo waagoyn ayaa la saaray marka taasuu hadda ka warramaa marka uma aslama waxaa islaamay xamzatu xamse camu rasuulillahi sal l salam nebiga adeerkiis wa jamaacatun iyo jamaaca islaameen kahiiruuna fara badan wa fashal islaamu islaamkii waa faafay falamaa ra'at qurayshun quraysh markay aragtay daalika kaagaas saa'ahaa waa xumeeyey arrintaa way xumaysay ayb ayb saaahaa arrintaa marka way xumaysay quraysh bay arrintiibaa quraysh xumaysay wa ajmacuu waxay isku wada gaareen go-aan ku gaareen calaa an yatacaaqaduu inay markaa heshiis ku gaaraan oo ay heshiiyaan calaa bani haashim reer bani haashim ay u heshiiyaan iyo wa bani lmualib reer bani lmualib ibnay cabdimanaaf ahaa mualibka iyo haashimka oo ibnay cabdimanaaf cabdimanaaf labadiisa wiil ahaayeen allaa yubaayicuuhum inayna la wax ka gadanin inaan wax laga gedin lagana gadanin walaa yunaakixuuhum inaynan ka nikaaxsanin una nikaaxin walaa yukallimuuhum inaan lala hadlin inaanay la hadlin walaa yujaalisuuhum aynan la fariisanin xataa yuslimuu ilaa ay ka soo dhiibaan ileyhim quraysh ay usoo dhiibaan rasuulallahi sala allahu alayh ali wasalam nebigii khido kale waa middaa tii hore waxaa lagu waayey way soo laabteen hadda marka feker kalea la keenay marka fekerkaa wuxuu noqday in cunaqabatayn la saaro adag si markaa rasuulka loo soo gacan geliyo waxaan hadda marka shaydaankan ku akriyey shaydaanka kuwan ku akriyey yaa kuwanna ku akriyo un iskumaalay wax kacabayna tawaasaw bihi bal hum qowmun taaguun wax hadda cusub maaha cunaqabataynta waa weligeed jiri jiray waa middan hadda uu ka hadlayo marka sidaabay marka kuwii ay ugu heshiiyeen xataa yuslimuu ilayhim rasuula allahi sal ly salam wa katabuu bidalika sidaana waxay ku qoreen heshiiskaas saxiifatan warqad wa callaquuhaa waxay ku dhejiyeen ay ku xireen fii saqfi lkacbati kacbada saqafkeeday ku dhejiyeen warqad bay qoreen heshiis in lagu gaaray labadaas qole ilaa ay nebiga ka soo dhiibaan in la gooyo wayna qoreen kacbadayna sureenay ku dhejiyeen wacallaquuhaa waxay sureen fii saqfi lkacbati kacbada saqafkeeda yuqaalu waxaa la yidhi buu yidhi ibnu kahiir waxaa la leeyahay ina aladii katabahaa ninkii qoray mansuur bnu cikrimata bni caamir bni haashim bni cabdimanaaf ayuu ahaa wa yuqaalu waxaa la yidhi bal huwa isagu annadru bnu lxaarifu waaye fadacaa calayhi rasuulu llahi sal slam nebigii baa habaaray fa shullat yaduhu gacantiisii waa la qallajiyey oo gacantiisii uu ku qoray waxaas waa qallashay sidaa markay dhacday marka dabcan markii sidaa la yeelay banu haashim iyo banulmualib rasuulkii calayhi salaatu wasalaam ayay marka garab istaageen mar haddii nebigii lagu goynayo way garab istaageen garab istaagiddoodaasna ma aynan ahayn islaamnimo ay islaameen ma ahayn iyo jacayl ay islaamka u qabaan laakiin mid waxay ahayd ku dhisan wiilkoodii iyaga ka dhashay oo la takooraayo waa garab istaageen marka xamiye ahaan iyo yacni qabyaalad ahaanay u garab istaageen ilaahaynaad waa ugu gargaaraya ilaahay diinkiisa ciddou doono ugu gargaaraya in allaha la yu-ayidu hada addiina birajuli lfaajir xadiidkii muslim ku jira saas u ahaa ilaahay diintan wuxuu ugu gargaarayaa mid faajir ah iyaga marka waxaa weeyaan abu daalibaana ka shaqeeyey arrintaa oo reer lmualib iyo reer beni haashim isku xiray aan adkaysanna uu yidhi marka meel waxay galeen marka shicbi ayay galeen oo shicbu abi aalib la yidhi halkaasay marka ku xayirnaayeen iyaguna fanxaaza banu haashimin reer bani haashim marka waxay ku urureen iyo wa lmualib iyo reer beni lmualib way urureenoo iyagiiba isku soo ururay oo waa isgaashaan buursadeen fanxaaza banu haashim reer bani haashim iyo banulmualib reer bani lmualib way isgaashaan buursadeenoo way isu soo dunmeen muminuhum muminkooda iyo wa kaafiruhum iyo gaalkooda kooda muminka iyo midkooda gaalkaa waxba kama harin meeshoodaasi ayaguna bartoodaasay fariisteen ilaa abaalahbin abulahab maahane abulahab nabiga adeerkiisu ah dabcan abulahab maahane lacanahu llah iyo wawaladuhu iyo ilmihiisii cunugiisii fii shicbi abi aalib shicbi abi aalib bay marka ay u dulmeen oo isku gaashaan buursadeenay aadeen maxsuuriina iyagoo la sharay oo la hareereeyey mudayaqan calayhim iyagoo la ciriiriyey korkooda jiddan aada loo ciriiriyey naxwan min alaai siniin saddex sana ku dhowaad saddex sanaa marka ciriirigaas ay ku jireen ayb oo qof wax u keeno iyo qof markaa yacni wax u geeyo aanu jirin ilaa dhib iyo rafaad iyo qofka wax loo keenan qofka u keenayana uu cabsanayo risaalada marka ama warqadda marka nin baa wuxuu ka shaqeeyey inuu baabi'iyo siduu ku baabi'in lahaa ayuu ka shaqeeyey wuxuu bilowday cunaqabatayntan waxay bilaabatay bishii muxaram sanadku toddoba markuu ahaa sanata sabcin min albicfa ilaa laba sano waa la yidhi ilaa saddex sanana waa ku jireen meelahaas muusa bnu cuqba isagu wuxuu yidhi kaanat halaaa siniin muusa bnu cuqba waa min rijaali lbukhaari eh, imaam maalik ninka uu siirada ka wariye waaye saddex sanay gaartay buu yidhi isagu xataa jahaduu ilaahay ka dhibtoodeen qof wax u imaan jiray oo quub ana ma jirin ilaa khufyatan qarsoodi unba ugu imaan jiray cuntada la cuno ayaa si qarsoodi ah ugu imaan jirtay xataa anahum kaanuu yuduuna ayb ilaa marka iyagu ay ka yani kufaartii quraysh way dhibi jireen man curifa annahu yabcahu liaqribaa'ihi silaatin qofkii lagu garto qaraabadiisa meesha jirta inuu u geynaayo xoogaa oo wax u geynayo waa la ciqaabi jiro aad bay u ciqaabi jireen kadib marka bahashaas warqadaasi waa la burburiyey ayb markaa wuxuu yidhi wa hunaaka camila abuu aalib qasiidatahu lmashhuura abuu aalib meeshaasuu ku sameeyey gabaygiisii caanka ahaayo jaza allaahu canaa cabda shamsin wa nawfalan gabaygaa marka ayuu ku tiriyey meeshaa marka ayb uma sacaa fii naqdi tilka asaxiifa aqwaamun min quraysh rag marka quraysh ka mida ayaa waxay u saciyeen ka shaqeeyeen inay burburiyaan oy baabi'iyaan warqaddaas warqadaa iyo heshiiskaas dii lagu burburin lahaa ayaa dad ka shaqeeyeen fa kaana alqaa'imu biamri dalika arrinkaa kan u istaagay wuxuu ahaa hishaama bni camr bni alxaarif ibni xubayib ibni nasr ibni maalik ibni xisn ibni caamir ibni lu'ay ninkaa ayaa ka shaqeeyey sidii loo burburin lahaa mashaa fii daalika arrinkaabuu ula socday ilaa mucim ibni cadiy ninkii la dhihi jiray waa ninka nebigu uu magangelyadiisa ku yimid maka marka dambe uu ku imaan doono ouna ammaanay oo uu yidhi ilaahan ku dhaartay markuu dadki maxaabiistii beder markuu qabtay gaalada low kaana almudcim ibnu cadiy ninka mudcim ibnu cadiy la yidhaahdo kallamanii calaa haaulaa'i natnaa kuwan qurunka ah hadduu igala hadli lahay shanigooda waa u dayi lahaa yidhi ninkaas maxaabiistan fartan ka saari lahaa yidhi nin marka uu dabcigiisa iyo yacnii kartidiisa iyo dadnimadiisa u jeclaaday ahayd rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayb marka dadka iyaga laftirkooda cadowga oo kaasoo horjeeda isku mid ma wada aha ayb ama gaalada laftirkoodaan isku mid wada ahayn ayb oo axwaashoodu marka ay kala duwan tahay kuwana waxaa weeyaan doqonnimada iyay meesha ugu dambaysa ka joogaan abujahal iyo abulahab iyo kale kuwana waxaa weeyaan marka waxbay isu reebanayaan marka isku wada mid ma aha ninkaasoo marka u tegay iyo wajamaacatin iyo jamaaco min qurayshin quraysh ka mid a fa ajaabuuhu ilaa daalika waa ka yeeleen waxaashaan aan baabi dhaheen dadkan meesha in lagu rafaadiyo lagu dhibo ma aha ayb intaanu isaga ibnu katiir uu ka sheegay laakiin qisada marka iyada waxay ahayd ninkan hishaam ibnu camrin hooyadii yani hishaam ibnu camrin aabihii waxaa dhalay yani hishaam ibnu camrin ninkan yani warqadan inay baaba ka shaqeeyey aabihii wa kaanat ummu abiihi taxta haashim wa kaanat ummu abiihi isaga aabihii hooyadiis ayeyadiis ayeeyadiis ayaa waxaa qabi jiray haashim yaa qabi jiray ibn cabdimanaaf inta uunan awowgii guursanin halkaa marka qaraabow reer bani haashim kala ahaa ayb zuhayr ibnu abi umaya ayuu u tegey zuhayr isaga marka hooyadii waxay ahayd caatikata bint cabdilmualib nebiga yacnii eedadiis ayaa dhashay zuhayrka u tegaayo ayib wuu kala hadlay arrintii way isku waafaqeen mudcim ibni cadiyin bay u yimaadeen zamcata bni alaswad bay u yimaadeen afartoodaa baa kulmay way fadhiisteen baashaan marka aan baabi'inaa la yidhi way ku heshiiyeen abuja markaasay dadkii ka dhaadhiciyeen warqaddii warqaddii marka in la gooyo ayaa bilaabatay ra'yigiibay marka soo bandhigeen go-aankiibay sheegeen abujahal markuu go-aankaa maqlaybu wuxuu yidhi haadaa amrun qad qudiya bileylin arrintan arrin habeen la dabaray waayu shirqool xilli habeena naloo maleegay waayu yii arrintan waa laga dambeeyey ayb muxuu qaban karaa marka isaga keligiisoo noqday dadkii kaloo dhaan ayaa xagga laga marsaday isagii baa marka meel cidlaa lasoo istaajiyey dabaalnimadiisu marka waxba ma tarayso dadka lagasoo laga soo kaxeeyey caqli iyo karti iyo yay isticmaaleen marka nimankan ayb warqadii bay marka u yimaadeen oo kacbada suran famazaquuha waa jeexjeexeen ayb wa afdaluu xukmahaa xukunkeedana waa baabi'iyeen ibnu hishaam wuxuu leeyahay alarada aboor ayaa warqadda cunay markii lasoo bixinayo waxaa la arkay iyadoo aboor baaba cunayba warqaddii ana alaradata qad akalat jamiica maa fiiha ila sma allah ilaahay magaciisa maahee inta kale aboor baa baabi'iyey warqadda cunayda ibnu isxaaq iyo muuse bnu cuqba cagsi bay wariyeen aboorku wuxuu cunay wixii magac ilaahay ah bis warqadda inteeda kalena iyadoo sideedaa loogu yimid baailkii ay ku dhigeen markaasaa la jeexjeexoo la googooyey dadka hortooda sidaasay iyagu warinayaan muusa bn cuqba iyo ibnu isxaaq ibnu xajar saasu fatxulbaariga ku sheegay wa ahbara rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu sheegay buu yidhi qowmuhu qowmkiisa u sheegay ana allaha alla qad arsala calaa tilka saxiifati saxiifada ama warqadaa inuu usoo diray alaradata aboor fa akalad way cunta jamiica maa fiiha waxa ku jiro dhan ilaa dikr allahi caza wajala mooyaane fa kaana kadalika sidaabay ahayd marka ayb oo saas intuu sidaa sheegay ayaa warqaddii lasoo soo baxday sidii bay noqotay riwaayadaasu ibnu kaiir isagu rajaxay raacayna reer beni lmualib reer beni haashim maxay ku heleen marka mowqifka adag marka lagu jiro dadka wanaagooda iyo waxtarkooda iyo khayrkooda iyo waa la ogaadaa reer bani lmualib marka <clears throat> taariikhduna dabcan dadku waa kala saartaa reer bani haashim ayaga nebigaaba lagu colaadinayay reer benilmualibna inaysan ka harin ay go-aansadeen qolooyinkii kale o dhan oo quraysh ayaga waxay raaceen gaashaan buurtaas kaley raaceen maxay ku faa'iideen waxay ka faa'iideen marka inay noqdaan yacnii reer bani haashim inay ku xugun noqdaan zakada ma qaata <clears throat> reer bani haashim iyo reer benilmualib oo nebigu sal l l slam waxau yidhi zakadu waa awsaaqu nnaas dadka wasakhyaalkooda waa wasakda dadkana uma haboonuu yidhi reer maxamed iyagii marka reer maxameday galeen reer bani lmualib iyo reer bani hashim cusmaan markuu yidhi rasuulka ilaahi annaga iyo reer bani lmualib waa kuu simannahaye kuwan maxaa sakadii looga manciyey oo aad yani khumuskana loo siiyaa maalka khumusulkhumuska iyaga waclamuu <clears throat> anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurbaa qaraabada la siinaayo waa qaraabada rasuulka caleyh isalaatu wasalaam waa reer beni lmualib reer beni haashim annaga maxaa naloo sii waayoy markaasu wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam naxnu wa banu lmualib sawa annaga iyo reer beni lmualib daan reer beni haashimnaha iyo reer beni lmualib isku mid waayo mowqifkii ay qaateen oo wanaagsanaayo nebiga ay ku garab istaageen baa sharaf ayay u noqday marwalidaalika qofka maalinka loo baahan yahay hadduu wanaag muujiyo taariikhda wax fiicanay ka sheegeen kii markaas xumaan muujiyo ama caajisana taariikh ma xusayso uma rajaca banu haashimi wa banu lmualib ilaa makata reer bani haashim iyo reer bani lmualib makay kusoo ay soo galeen markii hore bannaankay joogeen meeshaasaa lagu sharay shicbi abi aalib markii dambe waxay soo galeen makay soo galeen wa xasala sulxu sulxigii baa xasilay heshiiskii baa dhacay biramin min abi jahlin biramin sandulle ayuu ku dhacay min abi jahlin abu jahl sandulle la sanduleeyey ayuu heshiiskii ku dhacay camr ibni hishaam yani nimankan dadka kale ay la mid noqdaan watasala alkhabaru biladiina hum bilxabasha watasala alkhabaru warkii wuxuu la xiriirsaday uu gaaray biladiina hum bilxabasha kuwii xabasho joogay muslimiintii joogay ana qurayshan quraysh aslamuu inay islaameen faqadima makata maka waxaa soo galay minhum kuwa xaalay ka mid yihiin jamaacatun jamaaco fawajadu lbalaa'a washiddata waxay arkeen marka balaayadii iyo shiddadii kamaa kaanaa say ahaayeen inay weli u jiraan fastamaruu bimakata maka ayay iska joogeen ilaa an haajaruu ila almadiinati intay madiina uga hijroodaan yanii qaarkood markay iska joogeen kuwana waa laabteen ayb ila sakraana bna camrin mooyaane zawja sawdata binti zamca maahan fainahu maata bacda maqdamihi min alxabasha fainahu isagu maata wou dhintay ninkaa bacda maqdamihi bacda quduumihi soo gelidiisa min alxabashati uu kasoo galay kadib bimakata ayuu ku dhintay qabla alhijrati hijrada qabla alhijrati yani qabla hijrati lmadiina madiina hijradeeda ka hor wa ilaa salamata bni hishaam wa ciyaasha bni abi rabiica ma ahni labadaani fa inahumaa iyaga uxtubisaa waa la xabisay mustadcafayni iyagoo markaa la daciifsaday oo laga awood badiyey ayb ilaa cabdallaahi bna makhramata bni cabdilcusa mooyaane fa inahu xubisa isagana waa la xabisay falamaa kaana yowma bedrin maalintii beder markay ahayd haraba min almushrikiina mushrikiintiibuu ka soo cararay ila almuslimiina buu usoo cararay <coughs> xikmada marka muqaadacada ku jirta waxay tahay in lagu imtixaanayo qofka diintiisa haddii lagu imtixaanana inuu la sabartamo imtixaankaas zaman iyo meel inaynan ka dhammaanaynin weligeed dadka yani waxaad garanaya sidoo kale qisadan laga fahmayaa xilli walbaa dad akhyaar ah oo muruu'a leh oo raganimo leh inay jiraan walow gaalaba iyagu haiska ahaadeen hadday doonaan maxaa yaele warqadan dadkii hor dadkii baabi'iyey markay baabi'inaayeen muslimiin ma aynan ahayn iyagoo gaala abay baabi'iyeen haddana laakiin wax uun raganimaa ku jirtay nimanka iyagaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala sidaas usoo adeejiyey dadka marka ducaadda ah ama dadka yacni diinka yacni mas-uuliyaddiisa garabka saartay iyaga marka waxaa laga rabaa dadka inay u kala soocnaadaan dadka wixii la-iim ahoo xun midka sharta badan kan doqonka ah oo isagu xumaan maahan caqli kale aan lahayn iyo ninka najdada iyo raganimada leh inay kala kasi karaan oo ninka caqliga iyo raganimada leh ay isku dayaan inay dacwada gaarsiiyaan isaga inay wax ku xalliyaan inay isku dayaan oo meesha iyagu aynan xallin karin inay midkaas geeyaan ay isku dayaan ayb oo dadka ahlumuruada ahlulmuru'a la yidhaha dadka ahlumuru'ada in laga faa'iidaysto ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa cadowga ilaahay zaman kasta iyo meel kastaa wuxuu aad ugu dadaalaa hub walba inuu adeegsado dadkiioo la gaajaysiiye hadday noqon lahayd iyagiio iyagiioo lalaaye hadday noqon lahayd iyagiioo marka xiriirka dadka kale ay la leeyihiin oo la jaro hadda markay najaashi tegayeen xiriirka dadka kale ay la lahaayeen ayay jaraayeen waa isticmaalaan kuwan waxaan hadda diblomaasinimada la dhaho qofka markay rabaan inay baabi'iyaan diblomaasinimo ayay marka hore xiriirkiisa diblomaasiga dhanay jaraayaan intaa kanbay utagayen kan utagayen kanbay utagayeen haddana waa cuna qabataynayaan haddana iyagiibay isku dirayaan kadib marka waa weerarayaan dhulkay ka qaadanayaan waxa ay sameeyaan taas waa marka hadday muslimku isku duuban yahayna laguma samayn karo waxaas hadday intay sabraan isku duubnaadaan way ka badbaadayaan wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-aa aan marka waxaa weeyaan cilmi iyo caqli iyo ilaahay oo lagu kalsoonaado unbaa looga bixi karaa laakiin waxyaabaha aan hore loo arag oo qisadan hadda igula soo dhacayso waxaa ka mid a caalamka qaarkiis waxyaabaha hadda ka jiro yahuud yaa waxay marka dad muslimiina oo mustadcafiin dad muslimiin oo ducafo ah oo waxay haystaan aan jirin ayay intay laysmo ku dhammaysay say uleynaysa u leynaysay markay intaas laysmo ugu geysatay ayay haddana waxay u geysatay inay inta hareereyso oo ay yidhaahdaan quud la cuno ma geli kara meeshaas meeshaan hadda hazo la leeyahay quud la cuno waa ka mancisay ma geli karo waxa ku hareeraysan ama ku dhowna waa dowlada muslimiin aawo dadka caqliga lahaayo hadda calalaqali war waxaan si kastaba ha nagu dhacaanay dhihi lahaa aawey dadkan war badar iyo waxay cunaan inay ayagoo muslimiina nagu agaajoodaan annagii marka islaamnimadii maxaan ugu teri karnaa marka <coughs> yani waxaan ujeedaa inay sidaa dhahaanay ahayd ma leh baayb oo waxaa weyaan dowladihii waaweynaay oo dadkeedii ay muslimiintii ahay dowladihii muslimiinta waaweynaa ayaa xuduud la leh meele ay waddooyin ay kaga geliyaan cuntadii bay leeyihiin iyagii baa xiraaya yahuuddiina marka dadkaas bay gaajaysiina inay gaajo u dishay rabtaa marka ninka muslimkee walaalka ah muxuu kuu tari karaa waayahay hadduuna intaa kugu caawinin daawadii iyo daruuriyaadkii hadduusan kaala qayb qaadan karin inuu ku siiyo adoo cadowgaa ku haysto muxuu kuu taray marka waayahay marka duwalkan islaamkaa waxaan ay samaynayaan waxaa weeyaan kursigooda baa u daran xaqiiqda jirta saas kursiga ayagu ay ku fadhiyaan ayaa u daran hadday baaba-aan muslimku iyo haddownan baabi'in shaqo kuma lahan bacdu naas oo waxaa jira yacnii laba arrin in la isku qarsan ma aha meelaan dhib ka jirin dhib ha laga abuuro maaha waxaan ka hadlayna duwal yani dad yacni islaam oo hadda marka ha lagu baxo dagaal ha laga abuuro waxaan ka sheekaynaya taas ma aha laakiin midaan ka hadlaya waxay tahay war qolooyinkan hab islaamnimadoodaba ha jirto aaway islaamnima hadday jirto aaway dadkan waxay ku taag dadkan walaalahooda muslimiinta waxay muufada hadday u tuuri la yihiin oo ay u dhimanayaan gaajo waxa geliyeyna ay yahuud yihiin ayna marka islaamnimada iyo laa ilaha illa wixii laysku wala inama almu'minuuna ikhwatun iyo aawo tawxiidki iyo wixii marka xaggay mareen marka kuwaan ayb bacdi naas marka waxaa weeyaan dadkan madaxda hadda jira waxay leeyihiin waa fiican yihiin dad wanaagsan waaye in wax laga sheegaana ma bannaano madaxdan zamankan jirta haddii ilaahay laga cabsanaayo wax waxaa weeyaan waxaa yacni qaabkoodu tan unbaa cinwaan kugu noqon karto middaan cinwaan ka dhigo ayb sida iyaga lagu bedelaayo iyo habka yani lagu wajahayana hab sharciga ha noqoto oo caqiidada islaamka waa caqiidada saxiixa waafaqsan laakiin iyagu xaalkoodu ma wanaagsana ayb nimankan marka kufaarta waxay sameeyeen iyay samayn la yihiin dadkan hadda yacni iyagoo gaala ah ka shaqeeyey in la baabi'iyo warqadaas oo iyaga isku kaashado geed gaaban iyo geed dheer u fuulay yaa iyaga laga la-yahay iyagoo dowlado oo shacab tiro badan haysto ayb maxay dadka ku tarayaan marka ayb gaaladuna waxaa weeyaan hal qof oo ayaga ka mida meel marka lagu xiro kan madaxda ahaa soo duulaya markaasuu imaanayaa isagaa marka wuxuu leeyahay halla siiye ninkan in meelaha lagu dhibo ma ogolanin muwaadina kuwan aawa iyaga muwaadiniintooda maxaa iyagunbay ku diran yihiin marka ayb marka waxyaabahaasoo kale marka dhabarka haddii la saarto walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman ha gelaysaa qof khaa'in ah oo islaamkii khiyaanay oo dadkii khiyaanay muslimiinta haddaad adiga ka soo hormarto adoo wadaada aad markaa u doodo waa khatarteeday leedahay khuruujkooda iyo la dagaalkooda maahan wax fiican laakiin habka kale oo dadka ummaddan muslimiinta waxaan ay iskaga xalli lahaayeen inay shaqadooda falankood qabtaan khuruujku ma bannaana iyo nimankaana fiican kala laba way yaan laysku dhex qasin ayb markaa wuxuu yidhi khabarkii baa marka sidaa usoo gaaray sidaana marka dhacday ilaa marka eh, hijradii labaadna qaar baa xabasho ku noqday dadkii qaarna way sugeen ilaa madiine hijradii madiine la galay ayb markaa kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam ba abuu aalib dhimashadiisii khadiijo dhimashadeeda iyo dhibaatadii kale kadib timid ayaa casharka dambe insha allahu tacaala aan u geli doonaa wabilahi towfiiq sal alla slam ala nabiyina mxamed wala ali